bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllahi وalih وصaxbihi aجmaciin ama bacd qala اlimam raximah اllahu tacala wqad ankara allah dalika fi kitaabih وabطlah وأhbara ana الshafaacaةa kulaha lah ثuma dakara الآية alati fi suraة الsbع whiy qwluhu tacaalى qul idcu اladina zacmtum min duni اllahi la ymlikuuna mihqaala daraة fi الsamaawaati wla fi اlأrض wma lahm fiihima min shirki wma lahu minhu min dahiir wlaa tanfacu shafaacatu cinda ila liman adina lah waqad ankara allahu tacaala ilaahay baa inkiray oo diiday daalika arinkaas fii kitaabii kitaabkiisaba uu ku inkiray in awliyadu iyo ahlu qabuurku iyo qolyaha la barakaysto ay ilaahay xaggiisa wax ka keenaan wa abطalahu ilaahay waana buriyey wa ahbara wuxuu rabbi sheegay ana shafaacata ergadu kullaha dhammaanteed lahu allah iska uma dakara ibnu qayim wuxuu sheegay alaayat alatii fii suurati saba aayaddii suuratu saba ku jirtay buu sheegay markaasuu aad weliba u sharxay oo uu yidhi aayaddaani waa acdamu aayatin fi isti'saali shajarati shirki dabargoynta iyo xidi usiibidda geedka shirkiga aayadda ugu culus weeye wahiya qowluhu tacaala qul idcu ladiina zacamtum min duuni illaah laa yamlikuuna midqaala daratin fi اsamaawaati walaa fi اlardi ma haran karaan milkigii laga anfiyey waxaad baryaysaan ama aad u yeedhaysaan oo dhanba ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa samaawaadka iyo cirka iyo dhulka midqaala dara kama hantaan mana awoodaan haddaysan ayagu wax hananin ilaahay shirka ma la yihiinoo wax ma la wadaagaan wamaa lahum fiihimaa min shirki haddaysan shurakana alla ahayn maalikiinna ahayn ilaahay ma caawiyaan wamaa lahu minhum min dahiir mana caawiyaan bal wasaro taageertana ma ah waayahay ma ka ergeyn karaan walaa yamliku shafaaca aayaddii qaybteeda dambe walaa tanfacu shafaacatu cindah ila liman adina lah idan shafaaca ma laha oo ilaahay subxaana wa tacaala ma kaalmeeyaan oo ilaahay shuraka lama aha oo milki ma laha jamiic afarti jahaba waa la diiday wtakalama calayhi aayaduu ka hadlay ibnuqayim uma qaala wuxuu yidhi wlqur'aanu qur mamluu'un waa laga buuxshay min amhaaliha aayadaas wix lamida ah ka buuxo shirkiga dabar goynhaya walaakina akara annaasi la yashcuruun faaida fiican bu ibnuqayim halkan ku tilmaamhaya laakiin dadka badankood ma dareemahayaan bidukhuuli lwaaqici wixii dhacay xaadidka ahaa inuu gudagalaya taxtahu taxta alqur'aan dhibka jira waxaa weeye qur-aanku arrintan waa qaadadhigay waa caddeeyey waa fahfaashay laakiin dhibkeennu waxaa weeye marka gaal la sheego abujahal iyo abulahab baad sawiraan gaal marka la sheegay fircawn iyo haamaan iyo qaanuun baa meesha kuu soo istaagi gaalada laga hadlayo kuwan jooga islaamka sheeganaya qaybo ka mida inay yihiin maba dareemaysidba dhibku halkaasu ka yimid wayadunuhu wuxuu u malayn shirkigu iyo kufrigu fii qowmin qolyo qur-aanku inuu ka hadlahayo qur-aanka inuu adigu kaa hadlahayo oo xaaladeenna daaweynayo oo dhibkeenna uu tibaaxahayo oo daawada ay ku jirto oo siduu saxaabada oola hadla iyo mushrikiinta hore haddana u hadlahayo lama dareemayo qur-aankii bes waa un la barakaysto oo intii la dhunkado abaaxadda iyo miiska la saaro wixii kufriga gaalnimo uu ka hadlana uun dad horeo dhammaaday sanka loo geliyo kuwa maanta joogan le waa muslimiin maba gaaloobaanba dhibka jiraalkaas wey ayib <clears throat> waxaad arkaysaa un dad celcelinhaya shubadii annagu toban sano ka hor aan ku rafaadnay dad celcelinhaya oo xadiidkii jaabir wareejinhaya oo hal e, tasu mxuu ahaaye ma ku magacaabi jirteen axad min ahli qiblati mashrikan waagii annagu aan ku jabnay toban sano ka hor wixii lagu jabay rag ku wareegaysan baad arkaysa saxaabadu eh, mushrikiin dadkay leeyahin ahlu qiblaha mushrikiin maana dhihi jireen dad muwaxidiin ahlu tawxiid ay ka hadlaayaan maxaa jira dad bay baabi'iyon eber ka dhigeen aw maanici zakaa iyo mutanabiinta aw kaanuu ahlulqibla ahlu qiblay ahaan yusalluun wayaxujuun wayasuumuun muslimiintan lamaysan dagaalamaynin ee muslimiinta weliba weerar ahaa abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo saxaabadaa weerar ahaa qibladay u tukan hayeen kaanuu ahla qibla saxaabaduna waxay isku raaceen inay gaala yihiin waaan la dagaalameen dhiigooday banaysteen haweenkoodiibay qaateen xoolahoodiibay qaybsadeen waa lagu kala tegay ilaa weliba cali bn abi aalib uu ka helay muxuu ahaay haweenay u dhashay wiilkii maxamed ibn cali ibn alxanafiya la odhan jiray yacni waxyaabaha dadka laguma lugeeyo wax saxaan baa loo sheegaa <clears throat> marka waxaa weye dhibka jira qur-aanku waxaadaad u qaadato inuu ka hadlahayoon fii qowmin qad khalow min qab waa dhib intii dhib jira weeye qur-aanku xaaladeennu ka hadlahaya uma qaala wuxuu ihi sheekhu wlqur'aanu mamluء min amhaaliha walaakina akara الnaasi la yashcuruun bidukhuuli اlwaaqici taxtah wayadunuhu fii qowmin buu u malay inuu ku saabsanya qur-aanku qad khalow tegay walam yucqibuu aan ka tegin waaritan dhaxle wax taran aan ka tegin caqibku waa ruuxa warasadiisa qolyo dhammaaday oo halaagsamay oo wax ka jooga uusan jirin buu u qaadanhayaa in uu qur-aan ku saabsan yahay wa haada fahamkan liitees noocaas ah ee qur-aanka waa hore uun ku xukumahaya dadkan maanta jooga in la saarana u diidahaya huwa aladii yaxuulu bayna alqalbi wa bayna fahmi alqur'aan qur-aanka fahamkiisa iyo qalbigaada wax kala teedahaya isu diidahaya waa inay ragaadka kugu go ragaad hadduu kugu go wax kaa bixin kara allun baa jira subxaana wa tacaala ragaadkan mar hadduu ku galo allah ku badbaadiyo haddaad marba tiraado qur-aankani wuxuu ka hadlayaa ummado tago oo horuu ku saabsan yahay waaqiceenana kama hadlahayo waa dhib intiisa leeg culammada mukhlisiinta ah abulxasan anadawi risaalo qoray riddatun walaa abubakara laha waa goorma sabciinaadkii sabciinaadkii buu qoray risaalo matbuuca minka mutadaawala ah riddatun walaa abubakara laha xilliga shuuciyadu ummadda aada u tibaaxaysay ee caalam islaami walcarabi shuuciyada la qaatay inagoona aan ku aafownayn dhex boodnay ee rag iyo dumar waa siman yihiin iyo howlahaas <clears throat> sadexeeye siyaad baa diiday la odhan jiray waad garanaysaa malta sadexeeye siyaad baa diiday maxaa looga jeeda sadexeeye siyaad baa diiday ya ninkii xaaskiisu basa ah wey islaan saddexaad mamnuuc ille saddex way rerku noqonaya sooma aniga iyo xaaskaygu mid labaad hadday timaadda maxay noqotay mahmaabay noqotay saddexeeye sideed baa diiday xilligaan hawaaga howlaha la marahayay ayaa uu kitaabka qoray riddatun walaa ababakar la gaalnimo shaamila ee ummal islaamiya ku dhacdayba laakiin ababakar kuwa idxan lahaynin buu riddada noocan oo kale ababakar hadduu arki lahaa farduu u qadan lahaa bui meel buu saari lahaa ninka la yidhaha doctor cabdisaciid cabdiltax bnu saciid asataar wuxuu uhi naxnu fii riddatin saamita gaalnimo aamusan oon dhawaaqaynin baasaan oo dhedhibaxaysa buui bal hiya riddatun saakhiba saamita ma ahe waa gaalnimo dhawaaqaysa weliba taangiyo wadata oo weliba la difaacahayo oo weliba wadata ku xabiiban hayaan oo kutuba laga alifi oo muxuu ahaaye dawlado dhan waad maqlaysa xumaydigii dhowr sano kaad meesha noogu yimid ee masalad ka hadlay muxuu ahaaye muwaalaat اlkaafiriin cala اlmuslimiin aw mudaaharat اlkaafiriin taqriir اlqur'aan اlcadiim fii xukmi muwaalaat اlkaafiriin markuu kitaabkiisi dhowr dhowr bilood baa la baquujiyey kadibna waxaa la yidhi hadda ma hadlaysaa oo si fiican wax mu cadaynaysa haabuu ihi qira'at اlmajdi iqra la keenay biluu ka hadlahay wuxuu yidhi reer sacuudow halkee idin daran ka bilaaba waxay dhh laba nin baa noogu daran abu maxamed almaqdisi iyo abu qatata alfalastiini labadaa nin baa adduunka aafeeyey labadaba inaad meel saarto ayaguu ka bilaabay macaalim aaifa almansuura uu leeyahy abu eh, qataada faka allahu asrah wafaraja can iyo eh, abu maxamed almaqdisi kitaabkiisi milatu ibraahim faka allahu asra wasadada khuطaah wahabatahu calى siraaط اlmustaqiim eh, labadaa kitaab buu wakti ku baxshay ilaahay subxaana wa tacaala rag nool ayagoo ay ka taganoo saaxiibadooda iyo asagan u dhilqaado meel saaray ninkii baatil sheega meel baa la saarahaya asawarim baatira fi dabi can macaalim aa'ifa almansuura halla akhriya kitaabkaas boqol iyo afartan baj taqriiban wey meel buu saaray xumaydi iyo ree al sacuudi waxoodoo dhanba baddu ku daray idan xaqu hadda bannaanku yaalla nin wax luuqluuqay xilligii dadka lagu aafoobi jiray waa la soo dhaafay ummaddu hadda waa bislaatay min xayu alfikr tabarla-aan u bahaysa xagga aqooneed iyo macrifada iyo maskaxda muxuu ahaay wax fahanka ummaddu hadda waa sii bislaanaysa aaa'ifa asalafiya aljihaadiya aan ka hadlaaya iyo wixii la halmaala amaa laakiin waxaa naqnuqsaamiyo waa tabaardarro awood darro wey cududda weli adkaanin taasna ilaahay subxaanahu wa tacaala ee qulubkaasna gale hadduu naga baxo hawsha kalena waa noo hagaagaysa markaad maskaxiyan u caafimaado inaad wax tari kartaa waad garan doontaa laakiin haddii masaabiir lagugu jabiyo oo furihii lagaa xoora taasaa kuu daran ayib maxay yidhahdeen tataarku waagay la caalamsna dagaal mahmaamay lahaayeen waxay yidhaahdeen eh, ninka muslimka ah hubkiisu inuusan waxba taraynin ka shaki shaki kaga fur ilaa asaga isku dilo muslimka hubkiisa ha ka qaadanayba lakin waxaad aamin waxaad dareensiisaa ood weliba aaminsaado ictiqaad aad gelisaa qalbigiisa inuusan hubkaas waxba tarayn isku xooradn ka qaado mecdla ka qaado ama se isku dilo faransiiska qaatay ruushka qaatay maraykanka qaatay waxaa lagaa dhaadhicin inaad aakahaad waxba sheegaynin oo qorigaad waxba uusan taraynin oo waxba aadan qaban karin ood sidiisuba nin salbi ah oo cadiimu ulfaa'ida waljadwa aad tahay baa lagaa dhaadhicin ilaa aad ka fadhiisato kadibna godka oon lagugu yimaado muslimiintu hadda waa caafimaadeen xukuumaadkiina waa sii dhacayaan waaxida tilwa alaakhir bay u dhacaysa qolyihii calmaaniyiintabaa arkaba inay kuwan sii socdaan ad waa arkaysaa kii eh, calmaanigii mulxidkii muxuu ahaay rajab erdogan maanta wuxuu ka degay mise shalay buu ka degay qaahiru maanta ka degay wuxuu i waxaan sii marhayaa libiya waxaan tegahayaa tunis meelihii intay shacabku kaceenay dhawaaqidii dumiyeen unbaan tagahayaa buui meelahan baa astaahish la taga buui oo kuwan waaweyna dhisamaata tegi maayo kuwaas calmaaniyiintii baa fahmaya in shucuubtu ay socoto oo isdifaacayso oy dulmiga iska dulqaadayso maraykan iyo wixii la halmaanaya uf odhanayso idan nin walba wuxuu rabaa shacabku inuu kasbado hadda masar buu ka degey beri dambe tunis buu tagahayaa ilaa shacabka reer tunis baa baashaa bilaabay haddana wuxuu rabaa inuu libiya tago kadib hazaan ku xijin buu ayadna tagahaya ama ama iyadooba ku masar baan kaga xijinhaya caalamka nool buu rabaa nin walba inuu soo jiito nimanna hadday rabaanba dib inay gaali nooga celiyaan qolyihii ogaadeen xilli gaalaba sii dumayso bay gaalo u xaroodeen falamaa khara tabayanat اljinu an low kaanuu yaclamuuna اlhayba maa labisuu fi اlcadaabi اlmuhiin waad garateen bay la tahay hawsha waa iska cadda xilli gaalaba sii dumayso oo etoobiya sii kala dhaqaaqayso cafar iyo ciise iyo oromo iyo xataa axmaaradiiba ay dagaalamayso oo xataa askuulaadka dadka dhigan hayaba ay dagaalamhayaan baa intii reerka dhanlaa la qabtay iyo halgankoodii baa meelo zanaawi loo loo siiyey markaasaa dalkii iyo diintii iyo dadnimada la iibsaday markaasay kuwana difaacahayaanoo wakti ku bixinhayaan ayaga iyo wixii difaacaba gaalo wey nimankaas dastuurka etoobiya ku qancee qaatay calaa ikhtiyaarihim طawcan biduuni ikraahin haddana hawshii kusii dhaada adag daa'ifada waa daa'ifa murtada ninka waxaa ku taagan asagoon waa gaal meeshuu doon ha joogo walow fi lxaramayn asharayfima ha fadhiya hawshaa waa in toban jeerna waa idiin sheegay gaalnimo cad oo uu garanhayo ummadda ninka u banneeya ama ishaara ama u macneeya xaladeeyana waa kaafir walow kaana muftiyan muطlaqan mujtahidan ijmaac weeye kufri cad ninka ummadda yidhahdo waa limaslaxatin ba ugu bannaanaanaya ama dan baa loo geli karaa ama maslaxa iyo wanaag baa lagu raadin karaa gaalnimo cad waa kaafir biاllahi اlcadiim wahada ijmacu salafi saalix khilaafna hawshaa kama jiro bacdu اlmushrikiin wاlqabuuriyiin wاljahmiya waxayse ayagu gaalnimo u arag oy banneeyeen daliil kuu noqon mahayo wixii aduu aad u arkaysa inay gaalnimo tahay inaad maslaxa ku banaysato <clears throat> dhibka jira marka waa hawshaan wey waa in qur-aanka xaqiisa la siiyo mawaadiciisa la dhiga meeluhu degahayo waaqic hore kan taagan ka iman doona kalaamullah wuxuu ku saabsan yahay fii ma madaa wa fi lxaadir aljaari wa fi ma sayati intuba waa khuseeya <clears throat> afwan kama qaala cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu inamaa tunqadu cura اlislaami curwatan curwatan idaa nasha'a fi lislaami man laa yacrifu aljaahiliya dalabadana waxaan ku baraarujinaya nin walba wadaadka uu wax ka qaadanaya ra'yigiisa shakhsiga ha weydiiyo hebel baa yidhi eeceeblaa tiri xaliimaa tiri bukuray baa tiri hebel baa qaba waa sheeke baraley nin walba ra'yigu asagu qaba in la weydiiyaa munaasab ah hebelow maxaad qabtaa adugu maxaad adugu ma qabtaa shakhsiyan naga daa wadaadaha kale in gaalnimo maslaxa loo geli kara aan ikraah ka ahayn halka qodoba ilaahay soo reebay ee ikraaha ah mooyeene gaalnimaa loogu dhici karaa shay kale la hubo inay gaalnimo adugu ma qabtaa iga daa muxuu ahaayey qardaawo baa yidhi iyo ceeddi tiri iyo ficiish baa yidhi hawraha iska daaya adugu shakhsiyan maxaad qabtaa xaggeena kugu soo hagaagna wadaadaha in la weydiiyaa munaasab ah ardadu inay labaatan sano meel ku gaarto fahmooda muslimiintada la egwey nin walba waa intee la qabta in la xisaabtamo adu maxaad qabtaa maxaad ka diin dhigan xaggeen kugu soo hagaagnaa hawshaasaa muhiima inaad fahantaan <clears throat> aniga waxaan qaba waa idin sheeg labaatan jir waana soo celinhaya waana ku adkaay ilaa yowmina haadaana inaan ku dhintaan rajaynaya insha allahu tacaala gaalnimo cad oo kufri a ah, ninkii fatwooda inay bannaan tahay limaslaxa waa kaafir waa kaafir murtad weeye xataa nin ka shekeeya inuu murtad yahay waqad ukafiruhu hawsha waa in aad loo fahmo waxaan isku daynaa marka hadla insha allahu tacaala laakiin waa inaad fahamtaan hadalka wadaadku waa inuu cad yahay nin walba meelaad usoo hagaagtaan ood kula xisaabtan waa inuu yeesho wareega caddays iyo wareeg in la wareegaysto iyo dusmaalaysiga waa inaad ninka dhab siisaan ruuxa aad qabataan adugu maxaad aaminsan tahay culumaa yidhi culamo ma rabna adigaan ku rabnaay maxaad adugu leedahay eeddaday baa tiri eeddadaa aabbahay baa qaba aabbaha noo kaadiya adugu maxaa tiri adugu waa in laisweydiiyo oo nin walba meel ugu sogaagtaan in laydin lugooyo ma fiicno ninka aalibkaa in maskaxda laga khaldo ma fiicno wadaadku waa inay ra'yi cad ugu soo hagaagaan ama ha khaldanaado hee ama saxnaado hadduu khaldan yahayna de waa lagala xisaabtami oo waa lagu baraaruji hadduu saxan yahayna wuu ku taagnaan laakiin inaad fahmi weydo ruuxu meeluu kaa jiro adna hadhow saa iskaga dhaqaaqdo haddee waan weydiiyeyo saasuu yidhi taas maxay faa'iidaysaa waa in lays hebelow maxaad qabta adugu iyo bidixii midig haw leexanin hadduu yidhaahdo anuu ka jawaame war caddaaday wey haw yidhahdo waan cabsado kama hadli karo laakiin ninkii meel weynuu kuu saaran yahay soomaaliya waxaa dhihi jirtay nin walba hadalkiisa fur iyo hayl ha u yeelo hadalku waa inuu sumad leeyahay nin walba in mowqif loogu soo hagaago laakiin aduguna inaad ka dhaqaaqdo intii kaba lagu geliyo ma wanaagsano alab alcilmiguna hawshaa ma keenayo inamaa tunqadu cura alislaami islaamka mareegihiisa waxaa uun la buriyaa curwatan curwatan mareeg mareeg qodob qodob baa loo jeedaa islaamku waa qodobo curwa curwa marka qodobqodob islaamka waxaa loo burin ama axkaamtii baa laga hadlahayaay ida nasha'a fi lislaami islaamka markuu ku soo biro uu ku badhax barbaaro ushana u qabta man laa yacrifu aljaahiliya hadihi albaliya hadihi albaliya islaamka hadduu ku dhex barbaaro dad aan jahliye garanayni wax annagana haysta wey asxaabu rasuulillaahi waxay garan jireen jaahiliye waxay tahay ibnu cumar waxay la gaadhay tirarka laga qotomiye xaramka iyo carafe iyo mine iyo kumuusan tukan jirin dhagaxyo waaweyn waagi dambe tirar ahaabaa jira oo khilaafadii cumaan iyo aakhirkeeda la sameeyey iyo mucaawiye iyo bacdu saxaaba markay soo maraan way ka carari jireen maxaa jiraa la yidhi nusubtii bay u egyihiin bay dhahan nusubti ansaabtii ilaahay sheegay bay shabbahaan dhagaxan taagana muxuu ahaa sura ka dhigaa le ka carar wuxuu ka baqahayaa wuxuu uu soo gaadhay uu garanhayay ee nusubtii iyo ansaabta waxa inuu egyahay qori asagu haysta wuu qotonsanhayaa ushiisuu qotonsanhayaa raradiisuu alkuudanhayaa caalihiisuu kuusanhaya suta ka dhiganaya amaa dhagaxan qotoma uu ihi wuxuu u egyahay alansaab ruuxu waa inuu garanhayo meesha lagaga imanayo wuxuu inuu fahmahayo haddaadan jaahiliyadii iyo shirkigii iyo kufrigii iyo cibaado waxba aadan kala sooci karin waa dhex dabaalan aarkaani kutubta sheekhulislaam waa ku badan yahay ibnuqayimna waa soo celceliyaa wadaadaha kutubta takhriijiyana nin meel u tiiriya lawaa waa lagu rafaaday laakiin aar shabahu u eg baan ka helay ibnu sacd fi طabaqaat aljacdi fi musnadi xaakim fi lmustadrak abu nucaym fi اlxilya oo cumar uu leeyahay qad calimtu wallahi mataa tahliku اlcarab idaa saasa amrahum man lam yasxab arasuula walam yucaalij amra aljaahiliya kaasaa ugu dhow aarkan hellay kaasaa ugu dhow wuxuu le ilaahay baan ku dhaartay carab halaageeda iyo baabeedan waan garanhayaaba xilliga baabiye carab muslimiinta ujeedaa hadde lianna carab waa madaxi muslimiinta soomaalidu waxay tidhaahdaa ai indhihii waa riyo aigu markuu wada idahada iyo riyaha riyaha hogaansha riyuhu meeshay maraan ama u yaacaan bay iduhu iska raacaan iduhu haddii koor waa waaa xukumay riyacadka waa taqaana ninka ai raaci baa garanay marka waxaa le ai indhihii waa riyo muslimiinta indhahoodu waa carab wey aminkana waa yihiin ayagu hadday baaba'aan waa inoo dhammaanaysa hadday wax noqdaan waan daba higsanaynaa waa dhow waxaan dhihi jiray masaajidda carabma inoo dhisto waa dhow masaajidda masaajidda agoontan wa carab suusayso qamiisyaha carab inay keentaan ka rabnay timirta waa inay carab keento macallimiinta waa inay carab caawiso carab waa inay masjid ka dhisto masaaxifta waa inaydana siiso oo diinta miyaa laydinka xigaa diinta ma carabbaa iskale mise ilaahayga subaa carab abuuray ah idinku waa isku mid weeye rasuulkii waa ummadda loo soo wada diray miyuu idinka xigaa dhibkana waxaa weeye afrikaanku diinta in lagu fangareeyay rabaa afrikaan dhibkii waa saas diinta wuxuu doonay in lagu fangareeyo lagu beelo war diinta adaa iskale adaa laguu soo dejiyey adaa alla ugu dhowaan adaa la doonaya ilahay inaad ku caabuddo oo ilaahay agtiisa sharaf ka yeelatay xil iyo mas-uuliyad ku saaran weeye isxilqaanka adaa lagaa rabaa marki faa'iidaybay inoo ahayd baa laga yaabaa minka dhan laga eego inkastoo dhib badan lagala kulmay dhinac laga eegay in hay-adahi carbeedna laga caydhiyo waabaan isku tashanay masaajid inaan dhisano oo wax qabsanaan bilownayba laakiin waagi hore nin baabuur weyn oo karasida wata ama basheero wata arkaysa ole mxuua ah, laba masxaf isiiyo ibrahim ibraahimiyo horteeda taagan iyo xaramayn iyo muntada taagan maxaa artaa shan masxaf carurta quraan asiist masxafkii wuxuu joogaa laba boqoloo shil iibsan mahayo baabuurka lajidna waa jidhayo hal malyan ayuu wataa dhib inaa haystaba weyd afrikaanka somalia hadda afrikaanka naga sii darayba diintaani ninka carbeed waad u siman tihiin in walba cabsidii iyo xilkaskii iyo aqoontii bay ku xidhan tahay in laguu fangaraya ha sugi qad calimtu wallaahi ilaahay baan ku dhaartay waxaan garanhayaa buu mataa tahliku lcarab carab markay halaagsamayso goormay halaagsama cumarow faqiih buu ah caalim ah min aclami saxaabati ilaaqan wain lam yakun aclamhum ilaaqan idan idaa saasa amrahum man lam yasxab arasuul buui talada muslimiinta maalinkuu qabto nimaan saxaabi ahayn maalkaasa loo yaabaabu nin taariikh leh oo qadiimulislaama oo nabiga la soo saaxiibay oo dagaalo la galay oo hawshan soo arkay oo dhib iyo dheefa soo taabtay ninkaas rugcadaaga nimaan ka ahayd ushooda maalinkuu qabto madaxweyne u noqdo waa loo yaabaabu qodobka labaad ee ka daran walam yucaalij amraljaahiliyati buui nimaan soo marin hawshii jaahiliyada maalinkuu tala idiin qabto waa idin dhammaan buui eber waxaan haddana haysta wey lam yucaalij amra aljaahiliya saa darteed halganka marka la wado waa in laga ilaaliyo hidiboqlaha laga ilaaliyo qolyaha mxuu ah xili irmaaniska waa in laga ilaaliyo wadaadaha garhka waaweyne caloolaha kuskuusan ee weligood aan meel qabo mooyeen aan xabad kulba arag inaan xil loo dhiibin ayagu masaajidda la fadhiisin waxa leey fatwooda ummadda diinta u sheega ragla xisaabtanka annaga noo daaya leanno ma garanaysaan labaatan sanaan booshkana waday kitaabka qur-aankana ku garab waday iyo saxiixeynka howlahan anaa kaa aqaan laakiin adugu markaad bugsis inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicun baa ka dheci wadaadkii waagii maxaakiminta la yidhi oo kale nin culimo ah caalim ahoo ragga soomaalida aqoon badana ayaa la yidhi gaalada waatane aan kaala lagu tababare ninkii tababarka u furay baa iiga sheekeeyay ariga uu dhinta allahu naxariisto alla yarxamu wuxuu markaan qoriga aa u dhiibeen u kongeeyey baan firgada qabo rid bacdu siibuu ugu dhacay buu u duulay qorin halkaasu ku dhacay markaasuu inaa lilaahi wa inna ilaa raajicuun balaayadan maxay ahayd weligee bashkama siina hadde midna waa aniga idiin sheegay ninty oanka xilligii la kala qaxay ee qolyahan daaroodka hawiyuus baabiinhaye yaa la meeshan mooryaanta baa soo socotay qorigan qori calool weyn yaa la baro oo rid oo isku difaac reerkana la dhex fadhiiso qolkaada gurigaada markuu ridoba bararac ka siiyey matag buu ka wareegay matag buu ka wareeg wuu joogaa wadaad wey hadda wuu joogaa kenyuu dhex taagan yahay dadka noocaasa xilba lagu amari karaa abadan wixii kale ay qaban karaa carruurta noo ciyaarsiiyaan dhahaynaa shuhadada carruurtooda ciyaarsiiya haweenka mxuu agoonta agoonta shuhadada xaasaskooda waxbara u muxaadareeya waaniya qiyaame iyo ahwaal aakhara ka hadla hawlaha kala fara hawlahan laakiin hawlihiinni ah. ma ah matamiso ma ah haddaad ninkii wadaad kastaba moodo inuu hawsha ku fiican yahay waa musiibiinteeda la-eg wey waxay rabaan nimanka hadda puntland iyo mxuu ahay adisababa iyo nairobi iyo fadhiya in loo dhiibay xilka mxuu ah halganka maba maamuli kara ma wadi karaan saacad nin wadi kara kuma jireen masaajid nin maamulila miyaa ummaddaas maamuli kara masaajidoodii iyo xaafadihii iyo guryihii joogeen bay maamul la-yihiin ragga qaarkood markaasaa waxay rabaan in ummadan mustaqbal loo dhiibo lagu lugooyo waabaan intaan moodnay baan caleemasaa u dhiibnay qoryaha xabaala yidhaahdeen kun iyo shan boqol oo qori baa lagu xabaalay jubbooyinka dhexdooda rag ku xabaalay baa jooga nairobi dhex taagan kun iyo shanta boqoloo goori qabaa'ilkii daaroodba intay faqdeen oy qaateen ba isku laaya eberskaga dhigeen mareexaan iyo absame iyo hartima intay ururseen qoryihi bay eberskaga dhigeen maa islaamka la siiyo asku difaaceene laba dagaal baan gallay marna waxaan lagu jabiyey ugunjo marna waxaa lagu jabay gado waxaa le hubkan habal xabaalaba dib dambe aan la soo celin manhajunaa waa maxay asalafi atahiir silmi atakhiira silmi nabad annagu calan cad iyo shimbaraan sii daynaynaa kuma majaraba dhiig daatoo dambe iyo xabad dad noocaas yaan laisku lugoyna xisaabtaani xisaab adag weeye waman laa yadud bixawdihi anwaman laa yadud can xawdihi bisalaaxi yuhadam waman laa yadlim innaasa yudlamidii zuhayr bin salma oo kalaa meesha taalla mhm. laa yaslamu sharafu rafiicu min aladaa xataa yuraaqa calaa jawaanibihi damu waa fitri weeye sharafta iyo shayga qiimaha leh ma nabadgelhayo ilaa agaarkisi dhiig ku daato ilaad waxaan difaacda abadan nabi maxamed rag ku horgo-ay markaa isaga loo socday rag baa ku daatay labaatan toddobaatan siddeetan afartan baa go-aysa daadanaysa difaaca can iddiini wa can irasuul haddaan dadkan la difaacin oo diinka la difaacin oon xorriyadda la difaacin oo aan gobnayn oo la difaacin waxba socon maayo bilaadda islaamka in la difaaco min ljihaadi fii sabiili illah ilaahay dartii in loo dagaalamo litakuuna kalimatu iyo alculya wa min aljihaadi fii sabiili illah in loo dagaalamo mujarad taxriir albilaad alislaamiya waa min aljihaadi fii sabiili illah dhul islaam gaala in laga kiciyo keliya in loo dagaalamo waa jihaad wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiili illah maxaa daba yaalla waalmustadcafiin waa macطuufun calى sabiili اllah wa fii sabiili waa jihaad dadka madluumiinta la gumaysto keliya in la difaaco addifaac can araadi اlmuslimiin jihaad fii sabiili اllahi wey litakuuna kalimatu ayadna baabgooni ah wey difaac baabaan ku jiraa howlahaasi nin walba xilkuu qaban kara ha loo dhiibo dhagax walba meeshuu geli karo guriga ha laga geliyo fundagi markuu guriga dhisaya injineerku dhagax walba meeshuu leeybu gelinhayaa bulikeeti kasta meesha ku aadan mid buu jabinhayaa mid buu saddex xagal ka dhigahayaa oo qolaabhayaa laannu geeskaasu raba inuu geliyo xagal buu raba inuu ku sameeyo mid toosanoo dheer buu gudbahayaa maxaa meeshaa toosanoo dheer dhagax walba meeshuu leehay buu gelinaya dad laakiin aad daba mariso wax kuu hagaagi lama arko wadaad walba meeshuu ku aadan yahay baan gelinaynaa xilliga marka lasgumaysan jiray man qaala lisheekhi lima lam yuflix loodhan jirayna waa lasoo dhaafay man qaala lisheekhi lima lam yuflix ay dhheen sheekhiisa lima ku yidhahda maxay saa u dhacday maxaa u daliilah sidan maxay u noqotay ma liibaano iimaanka alla ka qaadaa bay dheh taa waa lagu soo kale ilaahay baana le qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin laabudda min albaraahin nin walba raadkiisa iyo ra'yigiisa waa in meel lagu xidho marka muslimiinta waxaa loo yaaba war marka taladadu u qabto nin aan nabi maxamed la saaxiibin jaahiliya kufrina aan soo marin markaasaa loo maaa yeele waa halis wey ninku wax uusan garanaynin jaahiliyadii buu qaadan horumar buu moodahayaaba gaalnimaa lagu dhiibi reer magaalnibaad moodaya ilbaxnimo qawmiyad iyo qabiil baa lagaa dhaadhicin waxaad moodaya islaamnimo dhibintiisa leega mogta wuxuu inaad fahmayso xadiidka asagu waa saxiix laakiin lafdigaani sheekhulislaam ibnu qayim aad bay u celceliyaan ayagaan ictimaadayna insha allahu tacaala lannu macaani lamidaba haddaynu ka helna cumar oo saxiixo ah inay ka sugan tahay n wey wahada lnahu xadiidka wuxuu saa u noqday oo cumar u yidhi islaamku wuxuu baaba'ahayaa markuu ku soo biiro oo ushiisa qabtaan dhallin iyo mxuu ahaaye iyo mxuu ahaaye shabaab aan soo marin amruljaahili aan garanaynin ama da aan aan garanayn kufri iyo shirki aan garanayn waxay u noqon buuri wahada idaa lam yacrif ishirka ninku shirki hadduusan garanin iyo wamaa caabahu lqur'aanu qur-aanku wuxuu dhaleecayay uusan garanin oo wadamahu uu caayo qur-aanku waqaca fiihi shirkiga ku dhacaya oo xaddan haysta haddee shirkiga carbeedoo horeba inuu ahaa shirku tashafuc wاtawasul wاlistigaaa wاtawajuh ninkaan fahamsanayn awliyadiibuu daba fadhiisanoo baryi xaggana muwaxid baan ahay buu ku leeyahay dhibna haysta wey waaqarahu waana sugahaya wadacaa ilayhi ummaddiiba ugu yeedhi wasawabahu waa wanaajinhaya waxasanahu waana qurxinhaya shirkigiibuu qurxin oo dhihi waa sawaab lama taaban karo ninka gaalnimo qurxiye ka warhaade kufri ninka qurxiye xataa jahmiyadaa qabta inuu gaal yahay man xasana shirki jahmiyadaa qabta inuu gaal iska daaya iska daa salafiya ahlu khayre jahmiyadaa qabta man xasana shirki ayib <clears throat> wahwa laa yacrif asagoon garanaynin anahu huwa aladii kaana calayhi ahluljaahiliya asagoon garanaynin annahu shirkigu huwa aladii kaana calayhi ahluuljaahiliya mushrikiinta hore carbeed waxay ku dhaqmahayeen inuu yahay ma fahansano aw amase nadiiruhu mid lamida inuu yahay aw amase sharun minhu mid ka shar badan inuu yahay aw duuna ama ka sokeeya fatantaqidu waxaa saa ku buri bidalika cura ama fatuntaqidu waxaa la dumin bidalika jahligaas iyo aqoondarada lagu dumin cura alislaami islaamka qodobihiisi iyo axkaamtiisii wayacuudu lmacruufu munkaran shaygii munkarkabaa wanaag macruufkiibaa munkar noqon shaygii wanaagsanaa ayaa munkar noqonaya wاlmunkaru macruufa wاlbidcatu sunna bidcadii baa sunno noqon wasunnatu bidca wayukafaru rajulu ninkaa la gaalaysiin bimaxdi اliimaani iimaan saafi ah iimaan aan barxanayn baa lagu gaalaysiin wa tajriid الtawxiid iyo tawxiidkoo la saafi yeelo oo la dhartiro baa lagu gaalaysiinhaya wayubadacu waa la tabdiicinayaa eh, eh, bitajriidi mutaabacati rasuul rasuulka keligii ha la adeeco oo ha la raaco baa lagugu ha culammadii buu yasahayaa culammadii bay diidahayaan keligood baa islaana keligood baa kana or culammada annagu ma diidayne laakiin culmo waanu kaalmaysan fahamkeeda ilaahay ha u naxariisto khayrna allah siiyo kii dembaabay dembigiisa allah u dhaafa alla cafeeyo fahmkoodaanu kaalmaysanaynaa laakiin faida اtaضaxa اlkitaabu wاsunnatu falaa cibrata biqowlihim warku waa intaas laakiin aayadda ilaahay hadday cadaato ama nabi maxamed raadkiisa uu muuqdo wadaad kale warkii xoor lagu qoysan maayo bal ninka raacaba gaala marka iyada ah aayaddii ilaahay oo cad iyo xadiidkii nabi maxamed oo cad ninka caalim warkii ka doorta maca cilmihi ana qowla اlcaalimi mukhaalifun lilkitaabi wاsunna fahuwa kaafir bitifaaqi slaf shekhuislam ibnu tamiya ijmaca soo gooriyey qablahu culamo badan soo goorisay muslimkaasi ma aha bal ibnu xasama howlaha aad iskaga ilaalay kitaabkiisa alixkaam fii usuuli axkaam wuxuu leeyahay waman radda xadiidan waaxidan bacda maa saxa cindahu fahuwa kaafir biitifaaqi اlmuslimiin halis wey iska bada aayad qur-aana jooji culummada waa walaalahaano waa ahalkaanagi waa awliyadii naga horeysay ahlu khayr duca wanaag ixtiraam bay naga mudan yihiin soo idan fahamkooda inaan kaalmaysanaan waan rabnaa laakiin hortaan ma ogta dadka kaa horreeyey qaabkay wax u arkeen cilaajiyeen wax badan baad ka faa'iidaysanaysa caqli rageed iyo fahamku in la urusho ku fiican yahay idan intaan wadaaddaha kaalmaysanayneen daba taagannahay waxaa weye intaysan noo caddaanin hee in aayad ilaahay oo cad ay khilaafeen amaama sunnaama ijmacu salafi saalix loo dhaqaaqi maayo dib baan u fiirina waxaan ogaana taariku inuu gaal yahay fii kitaabi illahi wa fii sunnati muxamed wa ijmaci saxaabati wataabiciin alkibaar khilaaf dambe waxaan u aabayeeli mayno wadaaddihi iyagu khaldan waxaan leenahay daliilkan soo gaadhin waa macduuriin laakiin bacdama atadaxa daliil falaa cibrata biqowli اlcaalim اljaliil warka waa in laisfahmo wey wyubadac الrajul bitajriidi mutaabacati الrasuul rasuulka inuu u saafagareeya raacitaanka oo nabi maxamed keliga uu raaca lagugu tabdicinaya wa mufaaraqati alahwaa'i walbidac inaad faaruqdo alahwa waa jamcu hawa naftu waxay sheegtay wey naftu waxay jeceshahay oon diin shuql ku lahayn bidcooyinka iyo dadku waxay iyagu diin ka dhigtay inaad garab martaa lagugu tabdicin waman lahu basiiratu ninkii dhug leh iyo waqalbun xayun laab nool iyo wadno nool saliimu nabadgashan yaraa daalika ciyaanan waxaanu sheegnay si toosu arkaya bur hawsha aan ka soo sheegeeyey indhuhu saarahaya laakiin mar haddii indhaha lagu qabto oo qalbigaan lagaa dado waxba arki maysa wallahu almustacaan uma fii dalika alkitaab kitaabka madaarij saalikiin waxaa ku yimid showkaani baa ila naqliga wadaye wa ama shirku lasqar shirkiga asqarka miya faka riya waxa yare istuska ah ha lagu arka camal baad ilaahay darti u gashay yaa dhexda markaad maraysaad xoogahu tiri hebelba ha ku ammaanee bal si fiican saaka u tuko oo iskala bixi oo farta si fiican u taag oo qaradaa dheer lugaha kala fogay oo gacmaha meeshooda saar oo alaabbaad isku toos waa riyo yarwa riyo hadduu bato camalkaadoo dhanba hadduu riyo noqdota waa gaalnimo weyn waxaad qabanoo dhan ba cibaadaha ama dad alla dartii oola jeeda kulli ah dad iyo adduunya kale ad jeedo waa gaalnimo waa dhaqan munaafiqiin nifaaq alabar wey kaas laakiin wax yaroo kuusoo dhuntay baa laga hadlahayaa riy yar oon kugu daahin oo daf sooyidha camalka haddana aad ka booday iyo watasanuci in laisku macneeyo lilkhalqi uunka inaad xoogu mxuu ahay isxawaajiyeyso wey ismacnayso tasanuc waxa laga hadlaayo lilkhalq iyo waalxalifi bikayr illaah ilaahay kayrkii oo lagu dhaarto waynu soo marra tafsiil baa ku jiro ilahay kayrkii ad ogu dhaarto tacdiiman lahu waa kufri biitifaaq haddaad ilahay kayrkii ogu dhaarto tacdiiman lahu tacdiiman lilmaxluufi calayh waa kufri mulaqa bitifaaq markuusan tacdiimkaa la soconin baa mukhtalaf ah wadaada dhan waa kufri akbara shawkaani baa ka mida amiira sancaani baa ka mida maxamed ibraahim wasiir baa ka mida laakiin ummadda inteeda kale waxay u badan tahay nimankaa saddexdaa ah mooyeen in mar hadduusan tacdiim wadanin uu yahay shirki asqara kama abata can nebi sal slam annahu qaala man xalafa bigayr اllaahi faqad ashraka biاllaah ninka ilaahay hayrka ku dhaarta shirkibuu ku dhacay waynu soo maray xadiidkan wa qowli rajul lirajuli maa shaa allah wa shita marxaba haasha maxamuud waa lagu dhaarano mar baan tacdiim jirin oo caado laska bartay carabku kaa bartay baa jira wallahi yeeli maayo baad ka dhihi tacdiim hataa ugama jeed carabka kaa bartay marka laqwulyamiin soo ma jiro nafsa shay laqwulxalif bikayr illahi baa yaa jirhaya haddii waa xalif uu yahay markaad wallahi leeda waa dhaar lakin waa dhaaraan la ictibaarinayn maxaa yeelay qasadkeedii iyo tacdiimkeeda ma wadato marka way dhici kartaa in ruuxu bikayr illahi ku dhaarto oo caadad soo horoo jirtay bay iska ahayd afkiisii baa bartay marka inuusan tacdiimba milcsanaynin baa laga yaabaa laakiin meesha hadduu tacdiim soo galo hawl culus weeye wa qowli rajuli baa ka mid ah uu yidhi lirajul nin kale ku yidhi maa shaa allaha washit siaad adugu aad yeesho doonto ilaahayna doonay noqonaysa ilaahay suu doono adna aad doonto idan eh, kii bainiga ah muxuu ku yidhi kii u gabiyey maa shita laa maa shaat alaqdaaru faxkum faanta alwaaxid alqahaaru alxaakim albaini shaydaankii haysan jira masar waagii bainiyadu ay cubaydadu haysteen buu ammaanhaya wuxuu leeya markaa gabay dheer buu soo wada uxuu hi maa shita laa maa shaat alaqdaaru faxkum faanta alwaaxid alqahaaru ilan way sheegan jireene in badanoo ka mid a qadarka ilaahay hawshuu doono ma dhacaysabu laakiin maa shitaa soconaya laa maa shaءat اlaqdaaru hee faxkum faanta alwaaxid اlqahaaru qolyaha ayaga waa qolyaha ay a'imaة اlmaalikiya ay takfiiriyeen xataa qolyaha la shaqeeyeen ku caqiidada ahayd waxay dhaheen ayaga baaطiniyada waa gaalo inta suniyiinta ama shiicada caadiga ahee aan gaalada ahayn laakiin la shaqaynaysana yakfuruuna bimunaasarati muwaalaatihim ba wain lam yactaqiduu muctaqadahum hawl calus way hawsha ayada alimaam eh, waxaa soo gooriyey abubakr almaliki fi riyaad الnufuus meelo badan bay hawshaa ku sugan tahay wqowli rajuli maa shaa allah washita hada min allahi wa minka hawshaan ilaahay xaggiisa ka timid adiga uu isku wa ana bilaahi wa bika adugu anugu adiga allaan ku taaganahay wamaa lii ila allah wa anta malihi axad ii gargaaroon adigii alla ka ahayn wa ana mutawakilun cala allahi wacalayka anagu waxaan tala saarta adi iyo ilaahay walowlaa anta adugu haddaadan jiri lahayn lam yakun kada wakada waxaaba ma dhicin waqad yakuunu hada shirkan akbara bixasabi xaali qaa'ili wa maqsadihi wuxuu ihi sheekhu waqad yakuunu hada shirkan akbara howlaha inay shirka akbar noqdaan baa laga yaabaa bixasabi xaali qaa'ilihi kaloo markaynu eegno ninka yidhi xaaladiisa tacdiim baa la socda ayib iyo waa maqsada ujeeddadiisa laakiin kor markaynu ka eegno waxaa weeyaan babacda hore waxaan leenaha waa shirka asqara tacdiim iyo qasdi tacdiim iyo howla kaaday soo galaan ama ay qaraa'in xaaliya yimaadaan aw maqaaliya gaalnimo weyn bay noqon kartaa uma qaala bnu اlqayim wuxuu yidhi raximah اllahu tacaala fii dalika alkitaab kitaabka asaga ah bacda faraaqi intuu ka faaruqay kadib uu dhammeeyey min dikri shirki اlakbari wاlasqari labadaa shirki markuu dhameeye kadib watacriifi lahuma iyo in la qeexo kadib labaduba ayuu wuxuu u ballaabay haddana ku noqday wa min anwaaci shirki shirkiga noociisa waxaa ka mida waaweyn ashirkuabar buu ka hadlayahay sujuud lmuriidi lishaykh ardaygoo u sujuuda sheekhiisa ila way dhihi jireen waa inaad soo sujuudee wa min awaaci waxaa ka mid a atawbatu lishaykh sheekhoo loo toobadkeen allah loo toobadkeenaaye fa inahaa shirkun cadiim towbada culammada loo toobadkeeno waa shirki weyn wa min anwaaci nadru ligayr اllaah ilahay hayrkii oo sharad loo galaa ka mida wاtawakuli calى hayr اllah ilahay hayrkii oo la tala saartaa ka mida wاlcamali ligayr اllah ilahay hayrkii oo loo shaqeeyo tan waa riyihii akbarka ahaa lanno kayasiir riya waan soo maray laakiin camalkaadi iyo dhaqankaadi iyo cibaadado dhan ba hadaad oga jir dadka kuga ammaaneen waxa lagugu siiyo odan marnaba mukhlis noqonaynin waxaa weeye waxaa waa gaalnimo weyn iyo wاlinaabatu noqosho iyo wlkhuduuci khuduucidu hogaansan iyo wdul isu bihaanbihin cafwan wاlcamalu wاtawakulu baa ku fiican in la yidhahdo in la goday ku saxan tahay wa min anwaacihi nadru ligayr اllahi wاtawakulu calى hayr اllah wاlcamalu ligayr اllah wاlinaabatu wاlkhuduucu wاdulu ligayr اllah ilaahay subxaanahu wa tacaala in laisu duleeyo cibaadada dhan baa laabud alxub haayat اduli wahayat اlxub ayb bay ku dul wareegaysaa wاbtiغaaءu الrisqi wbtiqaau risqi min cindi illaah ilaahay agtiisa inay irsaaqada laga doonin irsaaqada allah bixiya ilaahay keligii ilaahuna irsaaqoyn leh roob iyo nacmo iyo adduunya oo dhanba wa idaafatu nicamihi in loo aanaya nicmooyinka ilaa hayri illah baa ka mid a cafwan wabtiqaau risqi min cindi hayr illah ilaahay hayrkii cahd aan ka ahayn in laga dalbo irsaaqad iyo mxuu aha roob iyo khayr wa idaafatu ilaa hayrihi in loo tiriyo nicmooyinka alla uu keeno oo dhanba in awliyaa keenta la yidhaahdo xidigaha keena la yidhaahdo wa min anwaaci anwaaci shirki اlakbar طalabu اlxawaa'iji danaha in laga dalbo iyo muraadka loo raadsado min almowta kuwii dhintay iyo wاlاstigaaثaةu bihim baa ka mid a ayaga la gargaarsado iyo wاtawajuh ilayhim in loo jahaysto mxuu ahaaye iyaga khayr la weydiisto wa haada marka dhib yimaado ayaga la aadhaya ayaga lagu cararhaya haday xaalad igu adkaato fastaciinuu biahli اqubuur xadiid mawaadicda ahaydee la dejin jiray hadday xaalad idinku adkaato dhaqaajin weydaan ahlu qubuurka kaalmaysto ku carra qubuuraha gala xabaalihii far ka soo baxnay kuwii farlibaax baan ka soo baxnay halkan aan ka soo boodnay uma xabaalidin gelima islaamka ifka jooga la noolaataan maxaa ahlu aakhirada idin geeyey wa haadaa hawshan dambe shirku اlcaalami adduunka shirkiga ka dhaca wey shirkiga adduunka dhaca asalkiisa wey faina almayita maydku tan dambuu ka hadlay waa ti u weyneyd faina almayita tii u weyneyd wey howlahan lala socdo shariif cabdinuur xafidahu اllahu tacaala wacaafaha waashaafaah markuu maraya cajalihiisii ku facan man qaala laa ilaha illa اllah markuu marayo hadalka ibnuqayim khalad buu u fahmay shirkigan shirku اlistiغaaثa wa طalab اlxawaaئiji min almowta wاlistiغaaثati bihim wاtawajuh ilayhim wuxuu u qaatay inuu yahay shirki asqara buu u qaatay markaasuu aad qabuuriinta u difaacay hawsha aad laskaga ilaaliy waa ku khaldamay sheekhu aima dacwa najdiya kutubtooda ayaan laga fogaan haddii kale waad jabaysaan aima dacwa najdiya hadduu kutubteeda shariifku dib u muraajacayn lahaa waxay u caddayn lahay hadalkaani meeshuu daba joogo showkanisna waa fahmay hadalku inuu ku saabsan yahay shirka akbar laakiin shariifku wuxuu u qaatay intuu madaarijka fiiriyey inbuu u qaatay wa min anwaacihi inuu ku cadfan tahay shirka askar buu u qaatay inkaasu halkaa la maray dad badan baa ku aafoobay laakiin intaan u caddayn karo umadda waanu caddayn laftirka ayagaa mar ku khatalanay intaan shariifka taqliidinay marka hawshaasi yaan lagu khatalmi ada laskaga ilaaliyo shirku asl caalam adduunka o dhan shirkiga asaasiisku waa tacdiimu hayr اllah oo la weynaya u asal ah faina almayita meydku qad inqaطca camalu camalkiisu waa go-ay wahwa laa yamliku linafsihi nafcan walaa dara caqiidadaani hadda uu sheekhu ka hadlay soomaali way aaminsan tahay laakiin balaaya duubsatay markay saxan waxay ku odhanhayaan qabri qorika qaad qori ku tuur mooyeen qori ka qaad ma laha haddaa adoo safar intaad xabaale ag degto aad tiraada xoogo koronkor aad karsatid xabaan hadda ma dooyin kartid ee middan oodan ooda qabriga aad xoogo jajafad waa kula yaabay daah adugu adaa xoog badanee xaaba doonoo soo guray ku leeyihiin maxaa jira qabriga ani asagu xaaba ma soo guran karo isma difaaci karo farha ka qaad hee maxaa jira qabriku qori ku tuur mooyeen hee qori qaad ma laha nin dhinta kabihiisi baa ka ron bay ku leeyihin nin dhinta kabihiisaa ka ron waa firade hadhowna xugdhe hala baryo asagay dul fadhiisan hayaan meelay u socdaan iyo galab meel ka socdaan addoonkan muslim dhintay hadduu wanaagsanaana wanaag buu ilaahay la kulmiyey hadduu xumaana xumaan buu la kulma haddaan rabbi cafiyey annaguna waxay naga saaran dadka muslimiintan ku ogna inay tawxiid ku dhinteen inaan u ducayno ilahay dambidhaaf u weydiinno laakiin ayaga in wax la weydiisto ayaga loo tago wax la moodo intee loo socdaa wahuwa laa yamliku linafsihi nafcan walaa daran fadlan iska badaaye asagaan waxba istari karin meydkan dhintay camalkiisu go'ay asagaan dhib iyo dheefisu haynin fadlan iska badaa liman istakaaa bihi ruux asagaa kaalmaystay ee gargaarsaday inuu wax tara iska badaaya asagaan wax istari karin waxay yidhahdeen soomaalidu wadaantii reerkeeda keentaa reer toleedna keenta waxay uga jeedaan wadaantu markay geeleeda waraabiso oo lodii reerkaa ay waraabiso oy ka soo hadhaa laga qaato ilma oo tolku ka qaataan laakiin wadaan geeleediba waraabin weyday iyay wax taraysaa marka wadaantii reerkeeda keentaa reer tolaad keenta wey ninkii ciddiisa u cidmaa tolla u cidma niman asagu isu ciidmi karin oo carro hoosta ka maray miyaa adugu kuu ciidmahaya waa in laisweydiiye laakiin la kari maayo balaayaa duubsatoo la tagtay fadlan liman istakaaa bihi aw sa'alahu qada'a xaajatihi iska badaa ninka asagu gargaarsaday ama qada'u xaaja weydiistay umaraadka inuu u guda weydiistay aw sa'alahu ama weydiistay an yashfaca lahu ila allah ilahay inuu oga ergeeya fiiha fi اlxaajaati wاlmuraadaat wa hada warkan oo kale min jahlihi bالshaafici wاlmashfuuci cindah waxaa ku keenay ninka hawshaa ku xambaaraya mushriga qabuuriga ah min jahli bishaafic shaafica ergeynhaya yuusan ka warqamin wuxuu yahay ergeeyuhu wuxuu yahay iyo shuruudda looga baahan yahay ma ogo ergeeyuhu waxaa laga rabaa inuu yahay muwaxid bacdamaa u muwaxidi haddana waxaa laga rabaa ilaahay inuu idmo oo ilaahay fasaxo waxaa laga rabaa adiga shafiicee lagu ergaynhayo almashfuucu lahu ama shafiica almashfuucu lahuna inuu muwaxid yahay baa shardi ah allaha mashfuuc cindahu ee agtiisa laga shafac qadanaya waa inuu idmo hawshan ah iyadaa asagoon idmo wax hadli kara ma jiro hadal bujudhu wax dhahi kara ma jiraan fain allaha subxaanahu wa tacala laa yashfacu cindahu axadu ilaa biidnih ilaahay agtiisa axad ergeyn karaa ma jiro isagoon fasixin oon hadla dhihin wallaahu lam yajcal ilaahayna kama yeelin isticaanatahu inaad adigu wadaadkan kaalmaysato dhintay iyo waa su-aalahu inaad wax weydiisato sababan rabbi kama yeelin liidnihi sheekha in wax la weydiiso sabab oomaha in ilaahay maogta adu waxaad ka camiranaysaa ood meeshan iska bagaataysatayba markaad sheekh cabdiqaadir cuskato isla markaaba si otomaatiga ah intuu dhaqaaqo ilaahay inuu ka shafeecahay yaa kugu yidhi wadaadoo wax la weydiistaa shafaaca lagu helaa yaa kugu yidhi wadaad aan ilaahay idmin baa shafeeco qaadahaya yaa kugu yidhi mushrik baa loo shafeecaaba abadan mushrik loo shafeeci maayo shafeecana heli maayo ma lلظaalimiina min xamiimi walaa shafiicin yuطaac fama tanfachum shafaacaة الshaaficiin nabigu sal ly slm markii la weydiiyey la weydiiyey nabi allow shafaacadaada ahlulkabaa'irka yay gaadhaysaa wuxuu ihi fahya naa'ilaة man maata min ummatii laa yushriku biاllahi shayئa abadan shafaacadu waxay gaadhaysaa maalinka qiyaamo mid weyn iyo mid yarba dadka ahlu tawxiidka geeriyooday ahlu shirki shuqul shafaacana axad kuma laha abushaaficiin soo nabi maxamed ma aha asagaa leh shafaacadaydu nimaan muwaxidin taaban mayso agmari mayso yaan laysku lugoyn hawsha ayada ah ee adduunka inta la joogo ha la shaqaysto asbaabta shafaaca lagu heli lahaa towxiidka la saafi gareeyo towxiid اlxukmi wاtashriic towxiid اlmutaabacati wاطaaca towxiid alcibaada wاnusuk ha la saafi gareeyo towxiid اlasmaa wاsifaat shay kasta halkiisa hala dhigo laabudda an yacuuda kulu fiqarin ilaa mowdicihi shay kasta meeshiis waa inu adaad laakiin wax isku labto hadhowna aad la soo waa la ii shafeecahaya laf cad baa toobin ku haysa wuxuu idhi sheekhu wainama asababu sababku waxaa weeye uun liidnihi ilaahay inuu idmo shafaacada kamaalu tawxiid tawxiid dhammaystiran fa hada اlmushriku mushrigan wuxuu la yimid sababan sabab buu la yimid yamnacu lidna badiidahaya mushrika adduunka jooga ee awliyada baryahaya ee ahlo qaabuurka ee danta weydiisanaya wuxuuba la yimid sabab ka mancinaya ilahay inuu in agtiisa looga shafeecaqado waa maxay shirki buu la yimid waa adoo yidhi hebelo gabadhaada isi maxaa jira waan guursan kadibna waan furi oo waxaan rabaa inaan ku barta si wax loo furo ninkaa gabadhiis ma ku siin hayaa kuma siin haya leanna waxaad sheegtay sabab keenahayahe in lagugu diido waxaa tiri xaas gabadhaada heblaha igu meheri oo sheekhosi awshina waata iyo sooriyadii raggeedana waata maxaad ka gabadha ka rabtaa oo xilli guuri maadan gaadhin inaan garacaan rabaabaa tir sidoo haween baa sidoo warkooda la bixin waayey lagu siin maayo had sababka waa inaad la timaado oo markaad la timaadana aad ka ilaysa maanic iyo naaqid ninkan islaam baan ahay buu shirki buuna alla ku baryahaya fa jaa binaaqidin lishafaaca wa bimaanicin laha sheekhu wuxuu uhi wahwa ninkan wuxuu la mid yahay qabuuriga wataniga ah bimansilati man istacaan niman waaweyn culamo waxaad arkaysaa shirkigan ku dhacay oo weliba akhri tarjamada taqidiin subki khasmu ibnu taymiya wiilkiisa taajidiin subki alcaaq calaa culamaa'ihi tarjamadu aabbihii u sameeyeen ka akhri dabaqaadka mujalladka u dambeeya dabaqaat shaafici alkubra aabbihiibuu u tarjamaysanaya manaaqibtiisbuu ka sheekaynaya wuxuu le aabbahay markay xaaladda ku adkaato waraaq buu qori jiray min taqidiina subki ilaa xadrat اlwliyaaءi wاlculamaai wاlambiyaai wالsaalixiin dantaasaan leeyahay si degdeg waa in loo soo gudbiyo oo wax laga qabto waraaq buu qaadhayaa gurigiisa uu degan yahay korkiisuu saarahaya u ka seexanaya guriga korkiisa markuu saaro aroortii waagu saa u bari hawshoo la dhamaystiray baa soo toosayaa buuri washahiduu calىa anfusihim anahum kaanuu kaafiriin wuxuu aabbihii ku qirhayaa aabbihii inuu mushrik ahaa ciyaada biاllah duqida taqiyudiin subki alcaalim almujtahid almuطlaq aladi kaana aclama min الnawwi cinda shaaficiya alashcariya aljahmiya qolyahooda dambe aalimiinta ah ee dhibka badan ee naftooda ku dulmiyey bishirki wاlbidaci wاlkhuraafaat ku dulmiyey intooda suban kama hadlayne ninkay bumbuunin jireen baa waxaa samaynhaya hawlo badan oo ka badan buu soo guuriyey oo noocaasa ka soo guurinaya marka iska badda caamee niman waaweyn oo ijtihaad sheegan baa baasha dhex fadhiisan ninka noocaas ad arkaysa wadaad wax ka soo goorino wuxuu baneeyey koole muxuu ahaayey in gaalnimo loo geli karo hee limaslaxa alluba ugu dhawaan hayey gaalnimadu alla ugu dhawaan jiray shirkigu alla ugu dhawaadaaye kanoo kale iska daa in kufri maslaxa loo gale asagaaba shirki alla ugu dhawaan haya markaasuu kale masaladan laga qaata wax laga weydiiyaa dhib jarow aad iskaga il toban jeer baa idin sheegay dadka noocaasa diintiinna ka ilaashada laasayama masaa'il kufr waliimaan masaladan iska xaqiijiya waa awal masalatin xadata fiiha khilaaf bayn almuslimiin khilaafkii u horreeyey muslimiin ka dhex bilowday masalatu alasmaa walaxkaam wey marka hawshan waa inaad iska taxqiijiso ood iska hubsato salkeeda madaahibu naas dhiraanirinteeda haddii kale wax kuu dilaacaya lama arki wax kaa kala soconaya muslimiinta wada socotee halka lug ahaa meeshay ku kala dhaqeen meeshaas wey ee u horraysa awalu khilaafin xadat bayna alqibla wey masaladan ninkii dembi ku dhaca maxaan dhahaynaa baa dagaalka u horreeyey waa faasiq waa kaafir manzila bayna almansilatayn waa mumin caasi ah waa muxuu ahay muslim naaqis uliimaan meesha lagu kala dhaqaaqe wey hawshana waa inaad isku hubsataan wahuwa bimansilati man istacaana qolyaha marka waxaa tawxiid baad ka hadlaysaano caqiido umbaad ka hadlaysaa waxunbaad tagfirinaysaano waxaan maad ka nasataan kugu haya waxba maysaan fahmin nimankaas inaysan wax fahminna waa danbay ku cadaan doontaa walaa taclamana nabau bacda xiin mar dhow baad ogaan doontaa leanno hawsha dhanba ma fahansano hadhow markay ishu dhigto la kala baxo tagto dad in la xukumo oo ummadda la kala soco mumin mushrig la kala saaro markaasoo arka asagoo barbariiqanhaya oo rargubyoonhaya oo xagga u booda weerarsan baad arki doontaa intay goori goortahay masaa'ilkan laska hubsado wahwa bimansilati man buu lamid istacaana kaalmaystay fii xaajatii dantiisii bimaa yamnacu xusuulaha wax diidahaya hirgelideedii buu kaalmaystayba wa haadaa xaalu kulli mushrikin hawshaan sheegay buui sheekhu waa nin kastoo mushrika xaalkiisa sadaas ah ka dhintay muxtaajun wuxuu u baahan yahay ilaa man yadcuu lahu ruux duceeya wayataraxmu caleyh ilah naxariis u weydiiya waystairula dembidhaaf rabbi u weydiiya kamaa awsana اnabiyu sal l slam siduu nabigu noo dardaarmay idaa zurnaa markaanu booqanno qubuura almuslimiin an nataraxama calayhim inaan naxariis ilah u weydiinno wanas'al allaha lahum alcaafiyata walmakfira ilahay inaan u weydiinno dembidhaaf iyo ilahaynu ka caafiya dhib iyo mxuu ahay shirki iyo xiqdi iyo dembiba facakasa almushrikuun mushrikiintaa kale yaa dabagediyey haadaa arrinkan ay dabagediyeen wazaaruuhum qubuurtay booqdeen ziyaarata alcibaada aziyaara sharciya oo ictibaar iyo tadakur baa loogu talagalay ziyaaro waxay booqdeen in ayaga la caabudo adduqyada meesha ku la caabudoba ah liqadaa'i alxawaaiji bay u booqanhayaan danahooda in loo gudo walisticaanati bihim la gaalmaysto ahlu qubuurka wa jacaluu qubuurahum qubuurtooda waxay ka yeeleen awthaanan tucbad asnaam la caabudahayaba wa sammuu waxay ku magacaabeen qastaha qubuurta in loo qasta xajan bay ku magacaabeen toddoba goor nin haddaan dhimanno on wuxuu toddoba goor ninka aniga ii yimaada fakaannamaa xaja bayt allahi alxaraam hadda bulxagaruu joogaa cadaadle meeleeda goday ka soo korraysuu joogaa cabdishiinaal laodhan jir waag hore haddana sayid maqbuul baa laihahdaa sayid maqbuul waag hore cabdishiinaal nin iska miskiin aho iska weliba laga roono ah baa waag hore reerku u haystay oo aan caqli badnayn indho gudgudan oo iska yar caranaan la moodi jiray ninkan jinbaaba saaran iyo balaayayaa saaran markuu arkay meeshan culammadii kala haadeen oo qayba etoobiya fiijisay iyo qaybdanahooda kale ay noqdeenba yuu ayar la kala baxo awliyaan ahay ninka aniga taageero waa ahlujanna ninkii khilaafa qulla baa leedaha qulla tawxiidba kama asixin meeshuu fadhiista bui hala dhaqo toddoba kor ey weeye sida doofaarka loo dhaqabu lagu kala tag intuu culamad yar u xidhay iyo koofidya reerkoo dhanba waagidi maxay gaar inuu yihahda ninkii toddoba goor ii yimaada hee fakaanamaa xaja bayt allahi اlxaraam ninkii aniga maqaamkay ku dawaafto toba goor macal baabuurkana xajba uma baahno hagee baashu maraysa way joogaan aminku waa dhooban yihiin sayidkii ka soo horreeyey sayid duuble baa ka soo horreeyey asagana saas muu noo rogaystay asaga wuxuu ui wixii aniga taageera waa noocaas wixii iga soo horjeedaan waa qurbac qurbac baa la odhan jira wix ka so horjeeda asaga qurbac baa la odhanhaya ruux ka soo horjeeda jin baa saaraa saa u boodahayo alla yaabs qurat alcayni yaa qudwati nawir qalbanaa biyaqiin hudaa baa lagu qaadi jiray isagaa lagu jeedaa qurat alcayni yaa qudwati nawir qalbanaa biyaqiin ilhuda caa oo dhan baa la wada hayaa dhowr sano markuu dadka buubsanhayay nin caadi iska noqday jinka oo iskaga tegey jinni baarxoon iyo muxuu ahay qulciya baala weyna fadhiya yaa reerkaa meelaha daga kulba tobankii sana mid buu fuulaa sayid xabiib baa kasii wadaad maxaa cabdallah ka sii horreeyey sayid muxidiin baa ka sii horreeyey oo isagoo reer xasan aadan ah baa ka sii horreeyey sheekh yusuf cabdux walaalkii wey waxaa ka sii horreeyey sayid sayid xuseen oo asagu qaangaar weyn ahaa waad garanaysaan bay ila tahay shimbiraale waa ugu fadhiyey waa idin soo sheegay ninkii ku salaama sakiir noqoyey salaamun calaykum aabbow sayidow baa la odhan jiray ninkii ku salaama sakiir noqoyey salaamu calaykum aabbagu sayidow mar ninku soo salaamaa maxay nabigu wuxuu ihi xaj ninka laga aqbalay wuxuu noqonaya rajaca ka yowma waladatu ummuhu ma mise ma sayid xuseen ninka salaam halkaasu taagnaa dadkaani waa la aafeeyey waa la rogay jin baa inta lagu sii daayo oo balaay lagu afuufo bay dhammaan hayaan intay dhimatay waa dhimatay kuwo nool baa beri ka dabaabi'inhaya eber iskaga dhigay <clears throat> waa dhoweyd mid abasguula ah wuxuu ka yimid jigjiga markaasuu yimid dhulkana ay muxuu ahaay u dhexeeya adugu inta udhexaysa baare iyo ilaa goday dhulkaasuu maray dhowr boqol oo halaad buu ka kaxaysta shan boqol iyo lixdan halaad ayuu ogeela ayaa ziyaaro loo siiyey waa xoolaha carakawaah in askar baa intuu duulay buu qayb ka soo ritay inta kale la teg laba boqol konton halaad buu la fakaday muxuu samay saaxir buu ahaa gacantu intuu saa wax mari dhihi bal fiiri maxaa ku qoran laa ilaaha ila allah maxamed rasuul nasracad buu ku samaynaya dadki shaah buu dhihi keena soo kariya e, dhagabal ah marka la soo kariyo fartuu gelin waaa lii macaanaha macaana aabbo macaana waa lagu kala tegay reer reer macamle meeshan fadhiya waa rogay ninkaas nin iwaasgeedi askar loolan jiray baa xoogu yar fahansanaa intuu ka daba tegey iyuu shantii boqol dhowr boqol ka soo jabsaday intaga uu la baxsaday carar teg ummaddan waa la baabi'iyey nimankaas wuxuu u in laga qabta dadkaani oo tawxiid la gaadhsiiyo oo runta loo sheego oo jinkana laga qoraa u baahan yihin ilan jinkan qur baa dadka laga saaraay aniga mid iga yar bay waa isku dayan intay sayd maqbuul aysan nin macalin bashiir la iga yar oo dadgii igu xigtay ah yaa intaan ninkan sayd maqbuul la caleemo saarin jinkii sayd maqbuul fuulay baa dabcan inu isaga u yimaado markaasay ku dhaheen waryaa waxaad yeelaysaa waxaan rabnaa sayidka sanadka inaan kaga dhignee sir iyo sabir yeelo waxaan kuu sheegnaha sheegin xaggana sabir waa soo sheeg waa intaad qabatanood garaaan quraan la saaro toddoba marra saara dhagana ka garaaca toddoba goorm quraan lu dhabeey ba ka biga carare hadda waa fiican yahay sayd maqbuul bay fuuleen wax yar markuu joog wuxuu bilaabay intaynan aada loo garaacin la soo sheegin wuxuu bilaabay canaa loo keen hash canahan ma cabbi kara xaaraan maxaa jira maxalle basharow maxaa jira hashaani waxay geel booli ah oo geeli laga qaaday waa hore niman jajaala laga soo dhaca iyo ka soo jeedaa xoolo agoon baad hawlahaasu bilaabay wa awliya ilaahay reerkii rabaan inay calamo saaraan baa la iisoo sheegay waxaan intaad qabataan oo geed lagu xidhxidho qur si lagu wada mareen ha ah lagala daalo ayaga carari doonaya wuu ka nastay la kala teg sayd maqbuul bay fuuleen reerkii o dhan buu aafeeyey hadda markuu asagu hadda toban sana sii jiro kala tegayaan nin cusub bay maaga hayaan waa meel meeshan u baahan ciidan lagu saaro meel meeshana ciidan lagu saaro u baahan wey facakasa almushrikuuna hada wasaaruhum ziyaaraة اlcibaadati liqadaءi اlxawaaئiji wاlisticaanati bihim waxaa ina lamida meel la yidhahda burqayar iyo dhanaan dhulkaas asna balaya fadhida kor marka la tago meel burqud la yhahda ciin la yidhahdo intoo kalaa fadhida meelo waxaaba jira sidiisuba baahlo ay fadhiyaan jibanka ah dadkuna lagu rigaysto facakasa almushrikuuna hada wasaaruhum ziyaaraة اlcibaad liqadaءi wاlisticaanati bihim wjacaluu qubuurahum awhaana tucbad wasamuuha qasdaha xajan wاlisticaanaةa bihim wاtakhaduu cindaha alwaqfa wاtakhaduu waxay yeesheen cindaha cinda alqubuuri alwaqfata wuquufa caraf oo kale waba istaagahay maal waa dhafarti habeen dambe waa kan soomali garanaya idaacadihii soomaaliya wixii laga sodin jiray ogeysiiska qaybta ogeysinta ee warka la socon jirta waxaa lihi habeen dambe waa mxuu ahaa waa ziyaaradii macalin nuur weeye habeenka xiga waa dhafartii habeenka kale waa saas habeen kale waa sa waa habeenno waa leylat almabit bimusdalifa mxuu ahaa wuquufu carafa ayaamu mina hawloo dhan baa ka jiray weliba koonfur ninkii soo maray baa garanhaya de raggiina iska soo horleeyey wax badan fahmaysaan waitakaduu cindaha waxay ka samaysteen alwaqfata wuquufu carafo kale xilli la istaago habeen lagu kulmo habeen la soo jeedo habeen aan la seexanin iyo wa xalqa ru'uusi tima xiirid waxalquba iyo qoran khada wey wa xalqa ru'uusi baa saxaadi wاtakhaduu cindaha alwaqfata waxalqa ru'uus timaha la xiirhayaa markuu aad qabriga tagto oo ziyaarada aad dhammaysato waabad xiiranba waa acmaashi yowmu naxri la samayn jiray rami jamrat alcaqaba alkubra iyo mxuu ahay dabxigii xalqigii iyo dawaaf alifaad waad xiiranaysaaba dembigu waad ka xiiranaysa ilaa hawsha waad dhammaysatay fajamacuu cayn baa meeshana ka maqan fajamacuu bayna ashirki biاlmacbuud watakyiiri diinihi fajamacuu waxay isku dareen qolyaha mushrikiinta bayna ashirki biاlmacbuud allihii la caabudayo u shariig yeelaan iyo iyo wa takhyiiri diinihi diinta ilahay la badelo war wuquufka carafaa iska leh dawaafka baytullaahi alxaraam baa iska leh mabiidka musdalifiya mina iska leh howlahan howla gooni ah weeye cibaadaha meel khaasa iyo mucaadaati ahli tawxiid ahli tawxiidka in la culooytamo la dagaalamo iyo wa nisbatihim iyagoo loo loo aaneeyo ila tanaqus bilamwaad haddaad amwaadda iska daaya oo qubuurtan iska daaya oo ilaahay caabuda dadkan dhintana u duceeya waxau dhaa ah, awliyuu diidan yahay karaamaadkuu diidan yahay nabi maxamed iska laska waalahaya kiiska wahum ayagu qad tanaqasuu waxay quursadeen alkhaaliqa bishirki alliha shariig yeelaan oo ilaahay quursadeenba aaminay ilahay inuu idinku filayne waxaad sheekh cabdilqaadir awliye u aadda waxaa weeye alla kuguma filo alaysa allahu bikaafin cabda buu rabbina leeyahay bishirki bay ku nuqsaamiyeen wa wliyaaahu almuwaxidiina almukhlisiina lahu wa wliyaaahu baa sax in la nasbiyaa sax aniga waa ii ma garanhayo wuxuu wahum qad tanaqasu lkhaaliqa bishirki wa wliyaahu lmuwaxidiina awliyadii gacalka ilaahay e, tawxiidka u saafigarayay almukhlisiin lahu rabi daacadda u ahaana aladiina awliyaaasoo lam yushrikuu bihi shay allaan u sharigeen waxay ku nuqsaamiyeen oy ku bahdileen bidamihim in la caayo culummadaa la caay ahlu tawxiidkaa la caay suniyiinta la caay iyo mucaadaatihim in lala colooytamay ay ku bahdileen watanaqasuu waxay weliba nuqsaamiyeen oo quurhsadeen man ashrakuu bihi haayata tanaqus xataa wadaadahay caabudaheenna meel bay kaga dhaceen allay meel kaga dhaceen oo ilaahay inta jeclaydae ahlu tawxiidkeed bay meel kaga dhaceen oo kuway caabudahayaan bay meel kaga dhacayaan maxaa yeele wadaadkan la caabudahaya raalli kuma aha hawshan ayada nabi ciise in la caabuda raalli kuma aha nabiga in lagu xadgudba raalli kama aha anas baa nabi maxamed markuu soo baxo ma u istaagi jirteen maya buuri maxamedna in saxaabaduna fadhiga laasimahaya limaa naclamu min karaahiyati lidalika iyo saxaabadu nabigu ma ogolo bumbuuninta iyo howlaha nooca xaggooda iyadu inay wax raalli ka tahay wa annahum amaruuhum inay fareen bihi bishirki bay moodahayaan wa annahum yuwaaluunmoodahayaan shirkigan aymushrikiinta mushrikiinta qabuuriyiinta meelay joogaan rusuli fii kulli zamanin wa makaan ibnu qayyim warkiis waa fi kulli zamanin wa muxuu ahaaye kuwa ila jooga ee hebel waa la horta dhab la siiyey baa la garaacay oo haddana intii la saaray oo catir la marmariyey oo kaarka laga gubin maqayin baa dawaaf la socdaay waa ninku ummadda baabi'iyey waa ninkan meesha lala maray markuu ibnu dhinta dhintay wax barweynaa waana ka shacab badnaa sahlan in lagu xadgudbo in intii dowlad loo keenan oo dowlad xidho muquunaysan mooyeen inay ku xadgudbaan iyo bulshada orada iyo wadaad iswaalay meel busaara laakiin ibnu qayim dib badan buu la kulmay markuuwaxaa lagu dawaafiyey bayt اlmaqdis dhan gaaloobay shirkii buu ka hadlay iyo alaaq halaad buu ka hadlay waa gaaloobay sagoo laleeyahay dhib buu la kulmay wuxuu ihi wadaء الrusul fi kuli zan wmakan maxaa ka badan bur adduunka ay buuxsheen markuu leeyahay ibni alla ubadkayga iyo ilahayna ka baryahay adna waxaa dhihi maaya anagu waxaa la yihahdaa sideeduma khaldamo rabbi inahuna adalla kaiira min annaas wmaa naja kama badbaadin ba ibnuqayim min shara hada shirk alabar wamaa naja kama badbaadin min shara sharag waa shabakada shabaqa baashan loo daadiyo kalluunka sumada lagu qabto shabaqa shirkiga buu wax ka badbaaday ma jiro wamaa naja min sharaki hada shirk alabar shirkigan weyn kama badbaadin buuhi ilaa man jarada tawxiidahu lilah nin ilaahay towxiidkiis u saafigareeyey cahdkale kama badbaadin wa caada almushrikiina fi اllaah mushrikiintana alla dartii oo collaytamay mushrikiinta ha la tagfiiriyo oo la collaytamo hadda xabaddu ka dhacaysa wa taqaraba ugu dhowaaday bimayaga nacooda iyo cadhadooda ila allahi subxaanahu intaha kalaamu ibnulqayim raximah llahu tacala wuxuu yihi fandur eeg kayfa saraxa siduu u cadday ibnulqayim bian yafcalu haulaai almuctaqiduun kuwa aaminsan waxay amwaadda aaminsan waxay sameyn inuu yahay huwa shirkun akbar bal aslu shirki اlcaalam adduunka shirki ka dhaca asalkiisaba weeye buuri iska badaa asqare wuxuu sheegay in la coleyto nimankaa la gooyo oo lala dagaalamo waxay sameyn inuu shirki akbarina waasna waa saxiix anaa ku waafaqsan maxaa ilahi wuxuu laa tajidu qowman yu'minuuna biاllahi walyowm اlaakhir nabi allow heli mayso qolyo alla rasuulka rumeeyey iyo aakharo yuwaaduuna jecel man xaad allaha warasuulah ilaahay iyo rasuulkiisii inta goysay ee la dagaalantay nin jecel arki maysa oo xaggana mumina abadan haddaad tahay muwaad lilkaafiriina alxarbiyiin fa anta kaafirun miluhum ayadani aayadaha ku cadcad bay ka mid tahay muwaalaat lkaafiriin ay gaalnimo tahay gaalada ninkii diintooda jeclaada kaas muwaali lama yidhahdo ayagoo ka tirsan yahay waxyaabaha meelaha la warwareejiya masaakiinta lagu lugooyey jahmiyadu ay dhoodhoobaan iyo shiicadii mucsilada ay dhoodhoobaan iyo zaydiyadu yaa lagu lugoynin ninka gaal u taageera xuban lidiinihi fahwa minhu asagoo ka tirsan yahayba ma muslim walaysa muwaali bal huwa min alyahuud hawsha waa in si fiican loo fahmo haddaad gaalada u taageertod oo la shaqayso xuban lidiinihim maxaa tahay adoo masaajidkan fadhiya oon farba qaadin haddaad gaalada diintooda jecata gaal baa tahay ma ah adoo fadhiya xaramaynkoo dawaafahaya oon hataa far qadanoo koobiya aan buush iyo netanyahu aan siinin haddaad yahuudiyadda iyo nasraaniyada jeclaata kaafir baa waa naaqid mustaqil ah naaqid mustaqila ah weeye kuma xidhna nasri iyo intisaar iyo fal kuma xidhne waa xubi qalbi ah kawaa laga soo tegay amaa munaasarada iyo muwaalaadka kitaablahi uu ka hadlay min suurati aali cimraan ilaa aakhir suurat almumtaxina lagu soo celiyay meelo badan ba kuso noqnoqday wa almunaasaratu wاlmucaadada aldaahira alficliya alqowliya sidaa darteed jahmiyada tafaasiirtooda ama qolyaha jahmiyada ku ta'auray biladaq sida abu maxamed bin caiya iyo qurطubi iyo raazi iyo ibnu caashuur atunis almaliki iyo waxay leeyihiin aayadahan waxay u bahan yahin min tawiiliha daahiru kitaab illaahi muxuu keenahayaa jahmiyo intaanan tawiilinin daahiru kitaab illaahi wuxuu keenaya ana man nasara alkaafiriina cala almuslimiin biayi nawcin min almunaasarati fahuwa kaafir hada daahiru kitaab illaah xataa jahmiyada qiraysa ana man nasara alkaafiriina cala almuslimiin annahu kaafirun biayi nawcin min almunaasara laxay aayaddaani laakiin waa in la awali lahayn maxaa yeelay kufrigu ictiqaadun buu ka dhacaa luqunjubaar bay ku dhufteen warkoodu waa cad yahay laakiin ilaahay wuxuu noogu kaalmeeyey niman salafiyiina oo ahlu khayr oo mufasiriina meesha jooga alimaam ibnu jarir abri abu jacfar tafsiirkiisa akhri min jamiic alaayaat almudaahara almunaasara aldaahira biduuni xubin qalbiyin lidiini alkaafiriin baa kufri u taagan yahay ninka isagoo aqraanta ahaayeen tilmiid الnasaa-i abu jacfar الnaxaas kitaabkiisa icraab اlqur'an kitaabkiisa kale macaani اlqur'an aayadaha munaasarado dhan akhri faman nasarahum buu taagan yahay waa kaafir ninka u gargaara waa gaal yajibu qatluhu kamaa yajibu qatlu اlkaafiriin watajibu mucaadaatu kama tajibu mucaadaatu اlkaafiriin wtjib lahu الnaar kama tajib الnaaru lilkaafiriin goormuu dhinta ma taqaanaa saddex boqol labaatan iyo dhowrkii saddex boqol iyo soddonkii waa aqraantii ibnu jarir aabari abu mansuur lamaaturiidi oo xanafi ah oo irjaaء اlfuqaha nimanka lagu tilmaamay ah maadaama murjaat اlfuqaha xagga kufriga ay salafka ay u dhow yihiin isagu muxuu leeyahay aayadaha in lagu fasira buu hi maxabat اlkaafi lidiinihim waaba khaa buu maxaa jira munaafiqiinta xilliga nabi maxamed jooga ee aayaatul walaa walbar ay ka hadlahayaan ayagana ay ku soo degeen muxuu leeyahay nasaarana ma aysan jeclayn diinta yuhuudeedna way necbaayeen lannu hadday jacwiga geli lahaayeen buuri ma tamisa ma aha munaafiqiinta carbeeda ansaariyiinta ahaa ee ree madiine ahaa haday diinta yahuudeed jecel yihiin way geli lahaayeen diintaa ku biiri maysid ninkii maanta yahuudiyadda aamina inay saxanta jeclaado wuu ku biirhayaa sida ayaan xirsi buu tagahaya matamisa maaha ya mxuu ahaay shaafici gaalkii ogaadeen ii sheegso mxuu magays shaafici gaal iyo cuثmaan kowtali iyo awa nimankii absame gaaloobe fara badnaa waa dhaqaaqahaya idan nimankaani munaafiqiinta madiine jooga yuhuudda way nacbaayeen oo nasaarada way nacbaayeen diintoodana maysan jeclayn laakiin way kaalmaysan jireen muslimiintay sirtooda sayn jireen saaxiibbay la ahaayeen idan wuxuu leeyahay almuslima turiidi saddex boqol soddon iyo waa goorma wuxuu leeyahay abadan aayadahan waa mudaahara ka bannaanka taalla buuri ninkii u gargaara nasran wa mucuunatan waa kaafir buu taagan yahay faman nasara alkaafiriina cala almuslimiina fahuwa kaafir waman axaba diinahum fahuwa kaafir waman nasarahum bigayri xubbin diiniin fahuwa kaafir waman khaalatahum wasaakanahm wajaawrahum fahuwa faasiq saddexaas u qaybina isaguna baash saddex u kala fahma buuri gaala ninka iskala halmaale ee iskala dhaqda ee ariga la maale dhex booda ee la saaxiiba la minqaxa fisqi buu ku dhacay buuri majruuxu shahaada walcadaala wey ninkii laakiin gaalada u hiiliya muslimiinta ooga waa kaafir mustaqilo madax bannaan ninkii diintoodii oogu hiiliyana waa kaafir kale buuri idan almuwaalaatu cindahu waa nawcaan mukafira wa mufasiqa muwaalada mukafirada waa nawcaan nusraة اlkaafiriin calى اlmuslimiina xuba ladiinihim nusraة اlkaafiriina almujarada labada waa gaalnimo buuhi weliba kitaab ullahi tan danbuu ka hadlayaa buuhi nusraة اlkaafiriin calى اlmuslimiin hee oo ku dhisan umuur adduunyo oon diin shaqo ku lahayn baa lagu gaalooba buuhi laakiin gaalada ninkii la halmaaya la minqeexee dhex gale ee la saaxiibe ee un ku dhex jira diintiisa bay dhaawacayaan bu lakin gaaloobi maayo laakiin ninkaa mogta cidna umusan helin ayagu iskaga dhex jira wala dhaqmaa darisba diintiiba ku yala noqotaa waa mujaawiruu la sameeyey musaakano laakiin bishardi inuusan hiilinin hadduu hiiliyo waa ka baxay khadka wuxuu gelayaa godki kalu gelhayaa waa in hawsha saa loo kala fahmo yaan laydin wareerin waxaan jega ladinku akriyin ayib meelay joogaan bagaalada dagaalkay maanta muslimiinta kula jirto ninkii ka qayb qaata dagaalkaas biayi nawci min almusaacada min aw bilisaanin fahwa kaafiru murtad wain kaana fii masjidina hada cashirka hadduu fadhiya xataa waa gaal hawshaa waa in la ogaado dagaalka muslimiin gaala u dhexeeya ninkii dagaalka gaalada soo raaca ama taageera biayi nawcin min anwaaci almucaawana walmunaasara curfan aw luqatan fahuwa kaafirun biitifaaq lmuslimiin wararka dambey jahmiye soo guurisa iyo muctasilo iyo zaydiyo ayaguna muctasilo ah ha isku lugeyn warka ayaga ah. lianna zaydiyada yaman joogta waxay ku caqiidan yihiin muctasilada muctasilana waxaa lagu gaalaaba agtooda alictiqaad lalcamal muctasilada dambe mutaakhiriinta ee yamaan fadhiday waxaad ku gaaloobaysaa bilictiqaad xataa yastaxilahu qalban waictiqaadan hawshaa waa in si fiican loo fahmo kutubta nimanka yamaniyiintae culammada waagi dambentay ijtihaadeen ka soo urursaday zaydiyadiina ilaa yowmina haadaa kutubtooda aaaarta waa ku baaqi shawkaani sancaani maxamed wasiir alyamaani waa ku baaqi aad waxaa oga hadlay macaalim yamaani baa ishaaraad ku saabsan hawsha iyada ah tilmaamay waxaa kamid aminka ah, ragga ictisaalka ku jirta een ka badbaadin waxaa ka mid ah saalix ibn mahdi almaqbali masaa'ilka shirkiga markuu marayaan ka faa'iidsanaan laakiin sida kale waxaa ku jirta maadda qawiya ictisaaliyaa ku jirta aad waa in la iskaga ilaaliyo hawshu waa in la fahmo daahiru kitaabillah inuu sidaa yahay muran ma laha laakiin hal la awilaa la isku hayaa laabudda min tawafuri shuruudi ta'wiil aayadda daliilka koomaa la awilaa daliil waxaa la awlaa markii ay adkaatahe in macnaha uu ku tusahayo in lagu xambaaro ay noqoto mustaxiil imaa caqlan wa imaa sharcan aw xisan marka ma mustaxiil bay noqotay laabudda min daliilin haddana nagu qasbahaya ila ta'wiil waa in la helo daliil kale oo khaariji ah oo nagu qasbaya aayaddana awil waa in lama hayo hawshan aan laisku lugoynin sidaa darteed baa aima almaalikiya alqirawaaniyiin wاltunisiyiin wاljazaa'iriyiin dowla albaطiniya almurtada y waxay dhaheen shacabka la shaqeeyo oo dhan waa gaalo wadaadaha difaacina waa munaafiqiin bay dheheen wadaadaha xataa difaaci shacabkaas shacabka aan takfiirinay een ayagu aan baaطiniyada ahayn ee la shaqeeya dowladda ee taageera waa gaala dheheen bilmuwaalaati albaطiniyatu murtaduuna biاlkufr اlxaqiiqi wa haؤulaaءi murtaduuna biاlmunaasarati wاlmuwaalaat wadaadaha difaacida shacabkan iyagu hala tartiiba munaafiqiin bay ku xukumeen hawshaa in si fiican loo fahmo yaa ladin wareerin waxaan ladin sheegin dagaalku waa cad yahay muslimiinta wax taageeroo garab istaag haddaadan garab istaagin dhibkada ha laga nasto laakiin gaalaan garab ordahayaan lamana taaban karo ninka kaa dhegaysan labada raba rabaa ninka kaa yeli lahabaa loo baahanya ayib يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى قوله تعالى كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية في الإقناع خلط وإقناع أصغم مالها إقناع أبو, أبو النجاة موسى بن أحمد الحجاوي الدمشقي الحنبلي بإسكاله والإقناع باليدا وحاشر حي أبو منصور mansuur mansuur ibn idriis albahuuti ninkii loo yaqaanay kashaafu alqinaac can masaa'il iqnaac wadaadkan xambaliga fatwo shekhu islaam buu soo guuriyey marka saasoo ugu tirinaya wa qaala shekhu islam ibn taymiya fi liqnaac ina man dacaa mayitan ruuxi marka iqnaaca waxaa iskale abunaja muusa ibn axmed alxajaawi addimishqi alxambali sharaxiisana waxaa iskale mansuur albahuuti oo kashaafu alqinaac can matni liqnaac baa la yihahdaa labada kitaabba masladu way ku timid iqnaaca waxay kaga jirtaa wuxuu kaga jiraa masladu kaga jirta mujaladka shanaad sabxada boqol afartan iyo afar iqnaaca uu kuu sheegay sharxiisa mujaladka shanaad sabxada boqol afartan iyo afar ilaa boqol afartan iyo shan ina man dacaa mayitan ruux dhinta ruuxi barya wain kaana min alkhulafaaءi الraashidiin khulafadaba allah ka abubakar iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali ba allah ka waxad baryaysa fahwa kaafirun gaal way ninka asaga waina man shaka fii kufrihi ninkii ka shakiya ninkii ilaahay hayrkii barya inuu gaal yahay fahuwa kaafirun ilaahay hayrkii ruuxa caabudiya barya waa gaal ninkii asagu gaalaysiin waaya ka shakiyna waa gaal hadalkaani asalkiis wuxuu ku jiraa saarim almasluulka mujaladka saddexaad kun hal boqol iyo sideed kun hal boqol iyo sideed buu sheekhu wuxuu leeyahay caliy bn abi aalib kuwa barya xaggana saxaabada caayahe shiicada ah ama raafidada ah calina tuugahaya baryahaya waa gaala buuhi fahaada laa shaka fii kufrihi bal laa shaka fii kufri man tawaqafa fii takfiirihi hadalkimtkaasa bixuruufihi fahaada laa shaka fii kufri ninkan daacigae mustakiidkaa ah, inuu gaal yahay muran ma laha buuhi bal laa shaka fii kufri man tawaqafa fii takfiirihi waxaa kaloon muran lahayn buuhi ninkii takfiirin waaya addaaci licaliyin asna waa gaal buuhi asaarim almasluul nuskadan saddexda mujaaladka waaweyn mujaladka saddexaad iyo sideed ilaa iyo sagaa wa qaala abulwafa ibn caqiil alxambali fi lfunuun kitaab weyn oo boqol mujalada wey alfunuun kitaab layado ibn caqiil uu leeyahay boqol mujalad ba miata mujalad ayuu ah oo makhtuuto ah ibnujawsi baa aad wax oga soo gooriya wuxuu helay toddobaatan mujalad buu helay soddon baa ka maqnayd nin wadaado asagoo dhammaystiran hel ma jiraa la yidhi nin helay kitaab hoosoo dhammaystiran ma jiro nin soddon haysta nin afartan haysta nin konton haysta ibnujawsi baa ugu badnaa abilfaraj wuxuu haystay sabciin tisciinna niman baa gaarsiiy wuxuu haystay nuquul badan buu ka soo guuriyaa ibnuqayim waxbuu ka helay ibnu taymiya qaybuu ka helay alfunuun kitaab culus wey wixii uu yaqaanay ama kusoo dhaco dhan buu ku qoray afkaar caqliya maadiy caafimaad diin tafsiir xadiid waa ha socoto wey wuxuu yaqaano dhan buu ku shubay waa iska qoraa kolba wii fikirkiisa ah ama aayad uu ka faham ama xadiid uu ka faham ama fiqh ah buu kusii daayaa alfunuun baa leedaha miata mujalad kitaabka muxuu ku yidhi markuu wadayb wuxuu arkay wax ay muslimiintu sameeye in badanoo ka mida ah. wuxuu ihi lamaa sacubat markay ku adkaatay attakaalifu axkaamta sharciga ahayd cala aljuhaali kuwa aqoonta yar iyo wataqaami dabaalada atuqaam waa doqomada waa dadkaan maska caqli lahayd cadaluu waxay ka leexdeen can awdaaci sharci sharciga axkaamtiis jaahiliinta iyo shacabkii diinta ka markay axkaamta ku adkaatay diinta inay ku dhaqmaan ba waxay ka leexdeen sharciga axkaamtiisi u leexdeen ilaa tacdiimi awdaacin wadacuuha inay weyneeyaan axkaam ayagoo ay dejisteen waa maxay awlida ha la barakaysto xilligaa ha la baxo yeelo fa sahulad waxaa u sahlnaatay calayhim awdaacda ayagoo ay dejisteen baa u sahlnaatay kitaabkii inaan isku maamlaan ugu adkaaday waxaa noo fududaaday dastuur iyo qawaaniin kitaabka ilah in laisku xukumaa ku adka duqyadii ramiiga xeer bay dejisteen ree hebel iyo ree maxau xeer ahaa il dhacday waxa u xeer ah shan halaad ree hebel ree maxau xeer ahaa lug jabtay waxa u xeer ahaa cafis oo lugta way jaban tahay labaatan kun oo door baa iga baxay kabideedii rab adag kuu talle anigii ree hebel xeerku halkaas weeye ma khilaafi karti haddaad khilaafto waa lagu dayrinaya ree hebel ka bax inshuransiga ree hebel ka baxaysa caymiskan caymiskalaad gelaysa ama caymiskan aad ku jiraysa ama ad ka baxaysa wax udhexeey ma jiraan waa sharci sharci la dejitay wey fasahulad calayhim waa u sallaatay maxay ugu sallaatay id lam yadkhuluu biha taxta amri hayrihim ayagaa maamulanhaya axad kale oo ku xukumi ma jiro waxay doonaan bay samayn ninkay doonaan bay barye kay doonaan bay booqan ilaahay baa sidan ka yidhi nabi baa ka yidhi waxaan waa xaaraan ma jirto ilan waa xakamays kaga baxeen xargii bay goosteen id lam yadkhuluu maadaama aysan gelin biha ay bilawdaaci taxta amri hayrihim wahum maxay yihiin suufiya marka iyo qabuuriyiin ibnu caqiilow asna wuxuu dhintay an boqol mise afar boqol soddon iyo afarti meelahaasu geeriyooda saddex boqol afar boqol soddon iyo afarti soddon iyo sideed meelahaasu geeriyooda ayib ma qabanaya muxaqiqu geeridiisa afar boqol soddon iyo kow cafwan afar boqol waxaan rabaa dhimashadiisa muxuu yidhi dhimashadii muusa qabanin adugu shan boqol soo gaadhsii hazaali hazaali bay aqraan ahaayeen ilaa an boqol bay isku dhawaayeen wuxuu yihi wadaadku maxay yihiin qabuuri xukumkooda ka dhegayso wahum cindii kufaarun bihada alawdac buuri qolyaha qabuuriinta awliyada barakaysta noocaana aniga agtida waa gaala ma aha mushrikiin kufaarun cindii wahum cindii kufaarun gaalo way bihada lawdaaci waxaanay dejisteen bay ku gaaloobayeen mila <clears throat> mili tacdiimi alqubuur qubuurta in la weyneeyo waxbaa ka go-aan waxaa ka go asalka kitaabka hadalka waxaa soo guuriyey ninkii todobaatanka mudalad haysta kitaabka ibnujawsi baa soo guuriyey talbiisu ibliis buu kusoo guuriyey talbiisu ibliis safxada afar boqol iyo labo ilaa afar boqol iyo shan buu kusoo guuriyey soo guuriyey ibnulqayim iqaat lahfaanka fii masaa'id shayطaan mujalladka koobaad saddex boqol konton iyo labo ilaa saddex hadalka dhammaystiran waxaa weeye wahum kufaaru wahum cindii kufaarun bihada alawdaaci mila tacdiimi اlqubuur wa ikraamiha in la karaameeyo qubuurta bima naha sharcu canha bima naha sharcu canhu min iqaadi الniiraani wa taqbiiliha wa takhliiqiha wa khitaabi اlmowta markaas isku xigtaa intaasaa ka goan in la barakaysto in la dhunkado in foox loo shiday loo unsiyo in la marmariyo shamiintai wix la halmaala iyo wa khitaabi اlmowta kuwii dhintay in lagula hadlo bilxawaaji baahi loo sheegto awliya ii gargaar wey iyo wa katbi الriqaaci in waraaqa la qoro jamcu ruca waa waraaq fiihaa waraaqda gudaheed uu ku jiro yaa mawlaaya hebelow ifcal lii kada wa kada hawlihii qori jira weeye subki taqidiina subki warku qoraya wey wa katb riqaaci fiiha yaa mawlaaya ifcal lii kada wa kada halkaa marka la maraya waxaa ka go wa akhdi turbatiha tabarukan wa ifaadati aiibi cala alqubuur wa shad riixaali ilayha waa hawlahan sameena on kale wey in la barakaysto mxuu ahay ciidda laga soo qaadaa biyooley laga soo qaado waa laisku leyn jiray iyadoo guduudan baa la kala boobhayaa iyadoo guduudan baa la kala boobhayaa siddeetan iyo shantii mar la aaday in yar iga soo gaadhay belaan haystay siddeetan iyo shantii waan xusuustaa ilaahay subxaana wa tacaala siddeetan iyo shantii baa kun sagaal bal siddeetan iyo shantii wax yaroo gududanoo caro gududan caradii aad garanaysaan baa laisku laynhayaa markay kugu yaraatay intaad biyo ku shubato saxan weyn ood ku shubto biyo baad ku daraad ku qoyn markaasaa la kala shuban la kaban la cabi oo wejiga la iska marin reer dhan bay gaadhaysa saxaafad dhan bay gaadhay xaggee la marayaa sheekh waxaani wax soo jira wey wa akhdi turbatiha tabarukan wa ifaadat الطiibi cala اlqubuuri wa shad الrixaali ilayha ciyaada biاllah waxaa ka mid oo ay sameeyaan bui awdacday ku gaalooba waa maxay aw ilqaa'i اlkhiraqi in karimo lagu tuura maryo calaa shajari geedaha waa geedihii sharka laga gelahaya geed baa la xidi shar baa lagu xidhahaya maxay saa u yeeleen iqtidaa'an biman cabada allaata walcuza warkiis waa kooban yahay hawlahan hawlihii laata iyo cuza nimanka cabudi jireen weeye buuri iqtidaa'an biman cabada allaata walcuza wa qaala bnu اlqayim halkaa bal ha ii jooga hadda sibaad yeer daasheeni adaa